alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliima kaiira waxaa inoo soo socday kitaabkii xilyatu aalib alcilmi lisheekh alcallaama bakr bni cabdillaahi abu zayd raximah llahu raxmatan waasica sheekhu waxa uhi raximah llah wahakada hudita lirushtika abada faina hada yuscifuka fi mawaaطini almadaayiq wuxuu ka soo hadlayey in faqiiha nafsi la noqdo oo waxa weeye shareecada yacni usuusheeda iyo qawaaciddeeda loo noqdo masaa-isha oo furuucda lagu soo saaro usuusheeda lagu soo bixiyo takhriij wax lagu sameeyo si waxa weeye furuucda badan loogu celiyo asalada ay leedahay iyo masaa-isha u dhigga ah wahaakada ay walamru haakada arrinku saasoo kale weeye hudiita lirushdika ha lagugu hanuuniyo waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan waxay u dhacaysaa duco hudiita lirushdika ha lagugu hanuuniyo hanuunkaaga abadan weligaabada fa inna haada yuscifuka arrinkaasi waa ku caawinayaa inaad qawaacidda iyo dawaabidda iyo usuusha iyo furuucda isku xidho oo jusiyaadka aad ku soo saarto asalada ay leedahay oo qawaacidda aad u noqoto wuxuu ka caawinayaa fii mawaatin madaayiq meelaha cidhiidhiga ah ayuu ku caawinaya wuxuu ujeedaa meelaha cidhiidhiga ah masaa'isha xoogaa adag waxay ka dhigan tahay makaan cidhiidhiyoo kale adoo isku qaadaya haddii mas'ale adag aad doonayso inaad waxa waxaweye xukunkeeda gaadho oo meelay culammadu yidhaahdaan waa macaarik waa macaarikulandaar waa meelo lagu legdamo oo waxa weeye ictiraadaadka iyo iraadaadka iyo waxyaalaha lagu soo aroorinayo iyo jawaabaha laga jawaabaayo iyo xalliga ishkaalaadka la soo arooriyey ama ictiraadaadka laga jawaabayo la furfuraayo dee waxaweeye waa meelo markaa cidhiidya wey wa calayka bitafaquhi waxaad laasimtaa tafaquha diinta fahmayso laasim kamaa aslaftu waa hadal dhextaal ah oo muctarid ah sidaan kuu soo hormariyeyba tafaquha markaa laazim fii nusuusi sharci aad ku tafaquhayso adilada sharciga aad ku tafaquhayso yacni fiqhi u yeelanayso fahmayso aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad fahantaa waa usuulu lcilmi oo cilmigu wuxuu leeyahay wasaa'il iyo usuul usuushu waa nusuusta markaa in la fahmo cilmi markay sheegayaan culammadu bacdu ahli ahlicilmi waxay tilmaameen saddex arrin baa noqonaya usuululcilmi kow cilmu alkitaab laba cilmu sunna saddex wixii kitaab iyo sunne laga istinbaaday ee lagala soo baxay ama caqiide ha noqdaan ama furuuc fiqiya ha noqdaan ama akhlaaqiyo aadaab ha noqdaane iyaguna usuululcilmigay ka mid yihiin saddexdaa wixii ka soo hadhay usuululcilmi ma aha ee waxay noqonayaan min wasaa'ilihi wasaa'ishii cilmigay soo geliyeen marka nusuusta kitaabka iyo sunnada in la fahmo waa loo baahanya culammada hadda maxaa kutubtooda loo akhrisanayaa hadday tahay fiqyaday qoreen iyo culumta kaley qoreenba waxay yidhahdeen culamadu waxaa loo akhrisanayaa lilisticaanati cala fahmi alkitaabi wasunna maaha in laga maarmayo culammadii la yska daynaayo shuruuxaadkoodii iyo tafaasiirtoodii iyo kutubihii fiqiga ay qoreen iyo kutubaha caqaa'idka ay markaa waxaa qoreen caqaa'iddu waxay soo gelayaan iyo fiqiga saxiixii waxay soo gelayaan yani usuululcilmi laakiin bacdu almasaa'il ayaa jiraysa oo ijtihaadaad ah oo farci ah masaa furuucda ah dee culammadii afhaamtoodu waa ku kala duwantay marka waxaa la doonayaa in loo adeegsado loo kaalmaysto fahamka kitaabkiiyo sunnada inuu ruuxu yidhaahdo anigu akhrinba maayo culammada waxay qoreen iyo fataawaha culammada iyo fiqyada ay qoreen iyo shuruuxaadkooda sax ma aha waxaa la rabaa in la akhriyo oo loo aqoon yeesho si loogu fahmo kitaabkiiyo sunnada waa wasiila ilaa fahmi alkitaab wasunna waddo waxay u tahay loo adeegsanayo fahamka kitaabkiiyo sunnada la fahmayo wuxuu ku matela alcallaamat ibnulqayim masaladaana wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa la yidhahdo alruux kitaab ruux wuxuu yidhahdaa culammadu cilmiga ay qoreen dadku waxay ugu qaybsan yihiin laba qaybood yani saddex qaybood bay ugu qaybsananayaan laakiin laba qaybood baa markaa qalad ku sugan qole waxay ku samayseen buui ghuluwi oo ay ku tarax tageen caalimku waxa uu qoray oo dabeed markaa taqliid acmaa oo indhala bay ula imanayaan oo wax kastoo la tuso caalimkaasi waxa uu qoray markaa geesna uga dhaqaaqi maayo nas kasta haddii la tuso ma aqbalayo wuxuu leeyahay un bes aniga sheekh ibel wuxuu yidhahday igu dhanta cid kalaan wax ka dhegaysanayaan ma jirto ya waa taqliid acmaa qolaas waxay kula timi buui ghuluwi iyo ifraad bay kula timi culammadu marka waxay qoreen qolo kalena waxay la yimaadeen tafriido waa ka gaabiyeen oo waxay yidhahdeen xaalaynba mayno eegiba mayno waxyaalaha marka culamadaas ay qoreen anaa kitaabkiiyo sunnada u tegaya dabeedna markaa u fiirsanaya dabeedna markaan kitaabkiiyo sunnada u fiirsado wixii iga muuqdaan ku camal falaya qolahaasna iyaguna waa qabdayin buu waxay la yimaadeen bu jafaa bay ku dhaceen saxdu waxay tahay wasat ariiq wasada in lala yimaado oo aan markaa laguna talax tegin culammadu waxay qoreen oo aan taqliid acmaa lala iman ilaa nusuustii qofka aanu eegayno xaalaynayn dhegaysanayn wax kasta oo markaa la tuso haddii qowlka sheikha ay khilaafsan tahay iyo qolada tafriidka la timi oo culammada marka iska daysay markaa hadalkooda inay akhrido iyo taalacato oo yidhi marka annagaa fahamkayga ku kaaftoomayna dee fahamkeennina qaasir wuxuu ka yahay fahamkii culammada ilaan culammadana cilmiga wax badan bay ku guda jireen wax badan bay markaa taalacdeen wax badan bay akhriyeen yacnii cid badanoo culamaa bay la kulmeen marka fahamkoodu waa ka fiican yahay fahamkeenna min xaysu ljumla ta kale wasaaishii bay inooga cilmi badan yihiin hadday carabiyo tahay ya ila kitaabkiiyo sunnadii carabiya ku yimaadeen culumtii carabiga hadday tahay naxwaheeda iyo sarfigeeda iyo balaaqadeeda iyo hadday tahay cilmiga carabiga mawaadka luqawiga ah iyo adabka luqawiga ah ila dadku siday marka afka u kala yaqaaniin ee ugu kala aqoon badan yihiin afka lagu hadlaayo baa waxa lagu sheegayana u kala faham badan yihiin haatan waqtiyada qaarkood soo qaadanayay majlis fii bacdi majaalis nin waxaweye caddaana ayaa wuxuu yidhi af soomaaliga aad baan u aqaanaa waana isu taxallujiyo wakhti fara badan buu af soomaaliga baranayay in soomaaliya wuxuu ku yidhi inankayga yar baa af soomaaliya kaa yaqaanaa markaasu say macquul u tahay ninkan ashcaaro badan buu hayaa caddaanka ahi mahmahyo badan buu qaybsan yahay wax badan buu af soomaaliga ka weeliyey nin baa wuxuu ku yidhi inankayga yar baa af soomaaliya kaa yaqaanaa markaasu macquul maaha markaasuu bal labadiinna waxbaanu eh, bal hadda eh, waxaan idin idhaahdo sameeya labadoodiiba wuxuu ku yidhi cagaaga wax ka day mid waliba labadiinna ka mid a ah, wuxuuhi cagahaaga wax ka day inanka yaraan waa ku yidhi isagana waa ku yidhi inanka yaraan waa cararay isaguna addimadiisu dabaabaaday ya mid labaad bu wuxuu ku yidhi big dheh dee isagii big buu afka ka yidhi big inanka yaraana waa cararay waxaynu jeednaa yacni afka lagu hadlaayo sida loo kala aqoon badan yahay oo afkaa loo kala yaqaano baa waxa lagu sheegayana loogu kala faham badan yahay imaamu shaafici muxuu yidhi wuxuu yidhi tacallamtu aladaba cishriina sana liakhduma alfiqha suugaanta carbeed waxaan bartay labaatan sano shaafici baa odhanaya labaatankaa sano waxaan u baranayay suugaanta carbeed gabaygeeda iyo nasrigeedaba si aan ugu shaqeeyo fiqiga ya bimacnaa si fiican aan kitaabkii sunnada u fahmo oo fiqigaan ka istinbaadaya oo u noqdo mid waxa weeye markaa muraadkii looga jeeday mid waxa weeye u waafaqsani badan marka nusuusta kitaabkiiyo sunnada waa in eh, laysku dayaa in la fahmo oo loo aqoon yeesho maqsuudku waa kaas iyo watabasuri fiima yaxufu axwaal atashriic iyo in la arko fiima yaxufu waxa ku wareegsan eh, nusuusta sharciga oo axwaal atashriici ah sharciyaynta xaaladahoodii nusuustani markay soo degaysay xaalaadkii jiray ku soo degtay asbaabu nusuulka ahaa ama asbaab wuruudka ahaa maxay ahaayeen xaaladdii jirtay maxay ahayd waxay caawinaysaa fahamka la fahmaayo waxaa looga jeeday iyo wata'ammuli fii maqaasid ashariica waxaad kaloo laasimtaa tafaquhay kusii cadfan tahaye altabasur iyo wata'ammul be wata'ammul iyo in loo fiirsado laazim calayka waa ismu ficil amar fii maqaasidi shariicati shariicada maqaasideeda loo fiirsado fain khala fahmuka min haada hadduu fahamkaagu arrinkaa ka madhnaado aw naba samcuka ama waxa weeye maqalkaagu ka dheeraado nabaa waxaa loo isticmaalaa seeftu markay afdarraysoo kale ay waxba jeli weyn bimacnaa wuxuu ka tilmaamayaa Eh, markaad maqli weydo maqalkaa ka fogaado ama marka aad si fiican u fahmi weydo u maqli weydo maqaalaad fahmayso yani waa ka daciifay naba sayfu seeftii wax goyn weydi wey fa ina waktaka daa'icun wakhtigaagu waa lumay wa ina sma aljahli calayka lawaaqic magaca jahliguna korkaagu ku dhacaya wa hadihi alkhallatu bidaati hiy alatii tucطiika tamyiiz aldaqiiqa walmicyaar wa haadihi alkhallatu sifadani bidaati gaar ahaanteeda hiya alatii tuctiika waa tii ku siinaysay daat ahaanteed waa tii ku siinaysay altamyiiz addaqiiqa yacni garashada yacni si fiican wax loogu garanayo altamyiiz waa kala sooca wax la garanaayo wey cilmigana marka la daqiiq waxaa laga tilmaamayaa waa inuu markaa si aan dhadhoweyn ahayn bidabdi ah waa in markaysa marka waxa lagu kala soocaya wax lagu garanaya waalmicyaara iyo miisaanka ay ku siinaysaa alsaxiixa saxda ah limada taxsiili waalqudrati cala altakhriij taxsiilka cilmiga la xasilinayo taxsiilka iyo waalqudrati awoodda agteeda la awoodaayo cala takhriiji soo saarista masaa'isha lagu soo saarayo masaa'il kale oo looga qiyaasanayo ama la haleeshiinayo bimacnaa haddii aad markaa waxa weeye aad si fiican u fahantay firsi dhaba iyo garasho dhabana aad u leedahay waxay kaa caawinaysaa sidii waxa weeye aad awood ugu heli lahayd inaad markaa waxa weeye taxsiil cilmiga ku samayso iyo inaad awooddo masaa'isha inaad masaa'il kale ku soo takhriijiso oo qaarkood dee masaa'il bay sheegayaan markaasaa masaa'ishii masaa'il kale la haleeshiinaya nusuustana masaa'il baa ku imanaysaa markaasaa masaa'ishii masaa'il kale looga qiyaasanaya waayo ina shariicata laa tufariqu bayna almutamaasilayn shareecadu laba shay oo isu dhig ah oo isku mid ah oo aan farqi muctabari u dhaxayn ma kala dudo laba shay oo kala duwanna isku xukum kama dhigto maadaamay sidaas tahay miisaanka saxiixa ah inaad garato waa loo baahanya marka tafaquha iyo ta'amulka iyo tabasurka iyo axwaasha tashriica inaad og tahay waxay ku siinaysaa inaad hadhowna qiyaas saxiixa qiyaasan karto oo almiisaan culamada qaarkood waxay ku fasireen qur'aanka markay ku timi mawaadicda qaarkood in looga jeedo qiyaaska ya in qiyaaskii laga tilmaamayo cadliga laftiisa waa ku fasiraan oo waxay yidhaahdeen labada shay mutamaasileynka ah in isku xukum laga dhigaa waa cadli waa cadaalad ina allaha ya'muru bilcadli walixsaan marka cadliga waxaa laga daliishaday qiyaaska saxiixa axwaalu tashriica waxaa soo gelaya asbaabu nuzuulka ama asbaabulwuruudka fawaa'id baana ku sugan waatay yidhahdaan ahlucilmiga qaarkood sida ibnu taymiyaba uu ku yidhaahdo kitaabkiisa muqadima fi usuuli tafsiir ahlucilmiga qaarkoodna ay ka qaateen sida ibnu kasiir muqadimada tafsiirkiisa sida suyuuti itqaanka alcilmu bisababi yuwarisu alcilma bilmusabab sababta in loo aqoon yeeshaa waxay qofka dhaxal siinaysaa musababkii in loo cilmi yeesho asbaab nusuulka markay ka warramayaan saas ayay markaa yidhahdeen falfaqiihu huwa man tacridu lahu naazila faqiihu waa kay ku soo derinayso dhacdo cusubi oo ku soo degaysa naasilada waxaa la yidhaahdaa waxa weye waa dhacdo cusub oo soo degta ama soo derrida fiqhu nawaasil waatay ahlucilmigu ka warramaan nawaasisha markaa fiqigooda sheekha musanifka ahina waxaabuu ka leeyahay kitaab la yidhahdo fiqhu nawaasil ayuu leeyahy culaamo badanoo kale wax ka qorayna waa jiraan walaa siyaama ahlucilmiga kalena waxay kaga warrami jireen min khilaal kutub laa nasa fiiha xaala naasilada aan wax nasi ku sugnayn fayaqtabisu laha xukman wuxuu usoo dhimbiil qaadanaya xukm oo masaa'il kalu haleeshiinaya yani wuxuu tilmaamayaa faqiihu ma ah oo keliya masaa'isha fiqiga ah ee culammadii hore ay qoreen oo keliya ka markaa weeleeya oo garanaya oo soo naqlin karaya ee waa in masaa'isha cusub xataa lafteeda ee soo darrinaysaa xukumkii masaaisha hore waa inuu haleeshiin karaa oo xukum uu istimbaadi karaa markaasuu yahay waxa wey faqiih noqonaya saas aawadeed warka odhanaya e, ijtihaadkii waa la xidhay qarnigii afraad oo wakhti ka dambayse lama ijtihaadi karo dee qowl saxiixa ma noqonayo waayo nawaasishu way iska daba imanaysaa masaa'il badan oo culammadii hore ayna ka hadlin oo soo darinayaa jira haddaan ijtihaadba jiri karin walow kii muqayadkaaba ha noqdee dee waxay noqonaysaa dhacdooyinkaa dambe xukum loo heli maayo albaabkii ijtihaadka haddii la qam qamdarina weeye waa xidhan yahay ya sheekh albaani baa wuxuu sheegayaa wuxuu uhi sheekh baan la kulmay oo dabeed markaa waxa weeye yidhi mas'alo kasta oo markaa waxa weeye timaadda yani culamadii hore waxa weye waa xukun baa looga helaya marka wax ijtihaadoo lala imanaya ma jiro oo si xukum looga helaya waan ku idhi markaasuu ima binasiha wa ima bimiliha ya ama iyada lafteeday naskareeyeen ama mid la miday naskareeyeen markaasa waxaan ku idhi buu yidhi oo haddaad tidhi bimiliha aad tidhi iyada lafteedu ijtihaad inay tahay waa aad qirtay ijtihaadkii in la samaynaye ilata la midkaa in la haleeshiya waa nooc ijtihaada nooc ijtihaad wey waxaan usoo qaatay buu ihi mas'alo culammadii hore qaarkood ay nasgareeyeen oo ku saabsan hadduu qof ku tukan lahaa mas'alo fardi markii ahayd wuxu yidhi haduu qof ku tukan lahaa wax hawadaa ku sugan waxaanu maraya raafici inuu ka soo naqlinaya sheekhu hawadaa wax ku sugan hadduu ku tukan lahaa oo dhulka wax u haya aanu jirin salaaddiisu ma asaxdeen ayaa sheekh hebel yidhi inuu raafici ahaa baan filaya cidduu nisbeeyey silsilad saxiixu kaga hadlaa marka waagii fardi buu ku yidhi maanta diyaarad baa jirta ka warran salaadda diyaaradda lagu tukanayo ila culammadii hore shir ka mid a ah yidhi waxa wadaa ku sugan haddoo oo dhulka wax u haya aanu jirin oo ugu dhidbani hadduu ku tukan lahaa salaaddiisu ma asaxdeen way asaxaysaa markaas oo maxay ku asaxaysaa markaasu qiyaasan cala safiina markaasaan ku idhi waxaad khilaaftay dee sidaad adigu markaa nasgaraysay horta waad khilaaftay oo ah marka waxa culammadii hore waxay yidhaahdeen dee inaan laga bixin caynteedana culammadii hore tan ka hadleen mar labaadkana dee waxaad la timi qiyaasoo adiga laftaada nooc ijtihaada sameeyey marka khalafta aslan wa farcan waa uun adigu eh, hadal noocaasu ahaa calaa kulli xaal eh, masaaisha in lays haleeshiinayo saasay u jirtaa waalbalaaqiyu ka cilmiga balaaqada yaqaana ee balaaqada loo nisbeeyey laysa man yadkuru laka aqsaamaha wa tafriicaatiha maaka kuu sheegaya qaybaheeda iyo inta ay u qaybsanto iyo mid walba istilaaxaadka ay leedahay ashyaada ka ku kala dhigdhigaya maaha laakinahu man tasri basiirathu albalaaqiyatu fii kitaab illaah waa kay ku soconayso basiiradiisa iyo aqoontiisa qalbiga loo nisbeeye ee balaaqada yacni uu garanayo ee balaaqada loo nisbeeyey basiiradiisa balaaqiga ahi garashadiisa balaaqo ay ku soconayso fii kitaab illaah kitaabka allah fahamka uu fahmaya maalan tusaale ahaan fa min maknuuni culuumihi wujuuhaha cilmiyada kitaabkaee qarsoon wuxuu ka soo saarayaa wujuuhdii iyo noocyadii balaaqada ayuu ka soo bixinaya u leey intaasoo balaaqa ku jirta halkan naskan yani waxa nas baliiq ah yani anwaacdii balaaqada tana ku sugan sinasan bay usugantahay tana ku sugan sinasan bay usugantay tana ku sugan sinasan bay usugan tahay yani saas wain kataba hadduu qoro hadal aw khataba ama khudbadeeyana nadama laka ciqdaha wuxuu ku taxayaa taxii balaaqada bimacnaa hadal balaaqi ah oo cajiibuu ku hadlaya wahaakada fi lculuumi kaafa saasoo kaleu ahaaday culumtao dhanba marka ma aha qofku inuu istilaaxaad keliya qaybsan yahaye inuu marka waxa weeye tatbiiq ahaan u furin karo oo nusuusta ugu dabaqi karo oo macaanida balaaqiga ah ka soo saari karo kitaabka iyo sunnada khaas ahaan qur'aanka hadduu marka waxa weeye hadal qora ama yidhaahdana ama khudbadeeyana hadal baliiqa mid ku hadlaya weeye kaasaa waxaa la odhanaya waa balaaqi laakiin anwaacdii balaaqada inuu marka waxa weyaan yani istilaaxaadkoodii iyo qaybaheedii inuu sheegsheegi karo amsiladii qornaana uu tilmaami karo laakiin misaallo la mida aanu isagu keeni karin kitaabkiiyo sunnadana aanu ka istimbaadi karin taasi balaaqi aqoon maaha aqoonta balaaqada ee naafici waxay noqonaysaa waa inuu marka waxaweeye nusuustii uu kala soo bixi karo macaanida baliiqa hadal baliiqna ku hadli karo markuu hadlaayo ama wax qorayo cilmiyada kalena waa saas imika cilmu naxwi ruuxu marka waxa weeye inuu cilmigii naxwaha nadari ahaan u yaqaano oo baab kasta markuu joogo tacriifkiisa iyo amiladiisa iyo shuruudihiisa iyo shawaahiddiisa ku tixi karo laakiin markay noqoto nusuustu iyo hadallada hor yaalla in la yidhaahdo hadda markaa bal ku dabaq inaanu ku dabaqi karin hadduu is yidhahdo hadalna uu ka dhigaayo mid jaban iyo mid jiisa oo waxa weeye hadalkiisi uu noqonayo mid bugaaxan dee waxa weeye naxwe aqoon maaha nadarigaa uu markaa qawaacidda u hayaa ee aanu dabiqi karayn mid markaa waxa naafica maaha hadduu nas akhrinaayo iyo hadal hadduu akhrinayana hadalkii waxa weyaan jijabinaya oo la maxaad sidan u tidhi maxaad ku kor dhigtay maxaad ku hoos dhigtay maxaad ku goday yani maxarka taasi ma aha markaa dee aqoontii naxwee la rabay ma qodobka koob iyo soddonaad allujuu ila allahi tacaala fi talabi wataxsiil waa in xagga ilaahay loo irkado loo cararo fi talabi doonista cilmiga la doonaayo iyo wataxsiili xasilinta cilmiga la xasilinayo oo in loo aqoon yeesho la rabo waa in ilaahay marka waxa weye loo irkadaa xaggiisa loo argagaxa allah la baryaa waqul rabbi zidnii cilmaa aan allah loo tadaruca allah la baryaa oo la weydiistaa allah marka cilmi inuu ku kordhiyo cilmiga inuu kuu furo haddaanu ilaahay cilmiga kuu furi cilmigu kuu furmi maayo inama ana qaasim wallahu lmucti waa ka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ahay qaybiye cilmigii dadka waa u qaybinayaa waa u sheegayaa wallahu lmucti ilaahay baa bixiya oo ku deeqa cilmiga ilaahay baa markaa cid fahansiiya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin isaga looma tiirin ruuxa oo lama odhan yatafaqah fi ddiin yufaqihu fi ddiin allah baa diinka fahansiinaya atafqih min allah allahuma faqihu fi ddiin wa ta'wiil cabdullahi bn cabbaas wuxuu nabigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam ilaahu diinka fahansiiy wa callimhu ta'wiil taawiilkana bar ka cilmiga baraa allah weeye wa callamaka maa lam takun taclam aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam marka waxa weye allah waa in la baryaa oo la yidhahdaa rabbi zidnii cilma iyadoo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyigu ku soo degaayo allah u waxyoonaayo ayuu haddana ilaahay amray inuu allah weydiistooo ka baryo inuu ilaahay cilmiga u kordhiyo laa tafzac idaa lam yuftax laka fii cilmin min alculuum hargagixin haddii lagu furi waayo cilmi cilmiyada ka mid a faqad tacaasat bacdu alculuumi cala bacdi alaclaami almashaahiir waa ku adkaatay cilmiyada qaarkood cala bacdi alaclaami culammadii buurahoo kale ka dhignaa alcalam waxaa la yidhaahdaa waa buurta ya kaalaclaam bimacnaa kaljibaal marka culammadii waaweynay ee buurahoo kale ka dhignaa sida marka waxa ay caynka u yihiin ayaa cilmiyada qaarkood ku adkaadeen qaar ka mida culamada qaar ka mida ku adkaadeen aclaamtaasoo almashaahiri kuwii caanka ah ahaaday wa minhum man saraxa bidalika kamaa yuclamu min taraajimihim waxaa ka mida culammada cid marka arrinkaa tasriixisay oo caddaysay inay cilmiyada qaarkood ku adkaadeen kamaa yuclamu sida laga ogaanayo min taraajimihim tarjamooyinkooda ataraajim waa bikasri ljiim jiimkoodu waa hoos wa minhum alasmaciyu fii cilmi alcaruub waxaa ka mid a cilmiyadaas aan culammada qaar loo furin sheikhii la odhan jiray asmaci caalimkii carabiyada cabdilmalik ibni qurayd fii cilmi alcaruud cilmiga markaa caruudka oo ku saabsan taqdiica shicirka la googoynaayo buxurtiisa si loo aqoonsado tafciilaadka looma furin wruhaawiyu almuxadisu fi lkhai sheekhii ruhaawi la odhan jiray ee muxadiska ahaana khadka looma furin ee fartiisu waa xumayd wabnusalaaxi fi lmantiq sheekhii markaa ibnu salaxna cilmiga mantiqa looma furin wuu ku adkaaday kadibna waxaabuu doortay qowlka odhanaaya waa xaaraan wa abuu muslimin annaxwiyu fii cilmi tasriif abuu muslim annaxwina looma furin cilmiga sarfiga wasuyuudiyu fi lxisaab suyuudina looma furin xisaabta waa abu cubaydata abu cubayda macmar ibnu musanna isagana looma furin yani iyo culamada kale uu sheegaayo naxwaha waa abu cubaydata waa maxamed ibnu cabdilbaaqi alansaariyu abu cubayda oo macmar ibnu musanna ah iyo maxamed ibnu cabdilbaaqi alansaariyu waa abulxasan alqatiiciyu waa abu zakariya yaxya bnu ziyaadin alfaraau iyo sheikhi faraa laodhan jiray abu xamid alhazaliyu abu xamid alghazali khamsatuhum lam yuftax lahum binaxwi shantoodaba looma furin cilmiga naxwaha bimacnaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa haddii culumta qaarkood kugu adkaadaan cilmigii ha ka caajisin waa inaad cilmiga ku dadaashaa haddii fanni funuunta ka mida kugu adkaadana funuunta kale kuu sahlan inaad fanni garan weydaano dhib kuguma aha waayo shardi ma aha qofku inuu funuuntao dhan wada garanayo waxaa jira culammada qaarkood oo fanni ku caanbaxay funuunta qaarkoodna aqoontay u lahaayeen baa iska yaray wuxuu odhanayaa dahabi sibaweyhi waa caalimkii carabiyada walaakin maa kaana yadri ma alxadiisu hayeeshe ma aqoon xadiisu maxaa tahay halkaasu tacbiirka gaadhsiinaya mashaayikh kalena waa sheegaya yani wuxuu misaalinayaa rag badan oo kala duwan asmaci cilmiga caruudka waa ku adkaaday khaliil bay isku wakhti ahaayeen waxaa la yidhahdaa khaliil buu u tegey yidhi caruudkay bar markaasuu xoogaa u lalaqimay markaasuu wuxuu arkay inaanu fahamkiisu waafaqsanayn yacni markaa shicirka iyo taqdiiciisa dadka qaarkood shaaciriya ku abuuran dadka qaarkoodna shaaciriyada kuma fiicna ruuxii shaaciriya ku jirto cilmiga caruudka waa u sahlanaan karaa adnaa shay oo looga tilmaamo ayuu markiiba u baxaya rubama iyadaan cidiba u dhigin hadduu yaro daalacdo inuu markaa keeni karo ibnu jariir atabari baa mar yimi bay yidhaahdeen beled buu yimi markaasuu wuxuu ka fatwooday min jamiici alfunuun markaasaa la weydiiyey caruudka markaasuu caruudka beryahan u ato habeenkiibuu soo yar egeegay maalintii ku xigto isagana markaa wixii laga weydiiyeyba ka sheegay qiso la mida waxay ka sheegaan culamo kale ayaa laga sheegaa oo saasoo kale laga soo naqliyaana waa jiraan nin sheekha wuxuu igu yidhi cilmiga caruudka in badan baa martay carab iyo soomaali waa ka dhigtay buui waa i bixi waaye buui sababtuna waxay tahay buui shaaciriyadeeda eber ah eber saas aawadeed ima bixin buui markaasaa baa ku yidhi nin aniga cidba ima dhigina waan iska yara egeego waa isaga kay baxay markaas adiga shaaciriya kugu jirta yani waxa weyaan ah, malako shicir ah ayaa walow haba yaraatee qadar baa kaaga jira buui aniga lakiin eber bay timi asmaci markii uu arkay inuu caruudkii ku adag yahay khaliil arkay ayuu beyt buu yidhi beytkan taqdiici ishaarana waa ku jirta idaa lam tastatic shayan fadachu wajaawizhu ilaa maa tastaiicu shay haddaad kari kari weydo iskaga tag una dhaaf oo u gudub waxaad kari karto deed uu fahmay baa la yidhi deedna waa iska tegey shaqadiisa kalu qabsay laysa haada bicushuki fadrujii nigu shaqadaadi maha shaqadaada qabso ayay ka dhigantay ruhaawi isagoo sheekh muxadisa ah khadka looma furin culamo badan baa la soo raraa inay fartooda xumayd oo khadku waa iska dee hibe ilaahay weeye qofna waa loo sahla qofna looma sahlo dadka qaarkoodna wakhtiga dee waa kaga bakhaylaanbo waxay yidhahdaa intaan khadkayga wanaajinaya wax anfaca aan baran kari lahaa mar haddii muraadka aan u jeedo la fahmayo si kastaba ha u xumaatee wakhti ku lumin maayo bacdulmashaayikh ayaa odhan jireen laakiin culamo far wanaagsan waa jireen imamkaba sheekh fawsaan fartiisu aniiq aad bay u qurux badanta wuxuu yidhi cilmiga mantiqa ibnu salax looma furin abu muslim annaxwi tasriifka looma furin iyadoo rag funuun ku sheegan qaarkood baa faniyo kale aan sidaas ku ahayn ibnu sikiit sheikha la yidhaahdo saaxibu islaax ilmantiq waa caalim luqawi ah maazini ayaa waxaa lagu yidhi niyow bal mas'ale sarfiya weydii ibnu sikiit markaasuu iga daayana yaanaan weydiinay markaas ma ilaaba ilaa weydiiye markaasu wuxuu ku yidhi naktal wasnigeed waa maxay markaasuu yidhi waxa weeye waa nafcal markaasu oo ficilku markaa wuxuu ahaa katila miya markaasuu tanabuhay inaanu dee katila ahayn ila iktaala ayay ahayde min alkeyli markaasuu waa naftacil mar labaad ayuu saa yidhi markaasuu naftacil waa shan xaraf tanno waa afar xarafe eh nagtal waa afar xaraf nuun kaafta laam naftacilna waa shan xarafo markaasuu sheikhu aamusay ibnu sakiit baa aamusaya markii dambe dadkii kale ka tageen ayuu ni su-aasha maxaad weydiisay nin waa laigu ixraajiyey ilaaba ilaa weydii baa laigu yidhi o masale yar baan isla soo qabo markii hore iga daayaa baan idhi laakiin markii laigu celceliyey baan is mid basiita soo qabo saasaan kuu su'aalay mukrahun akhaaka laa batal ma odhana waa uun tacbiirka hadda aan ka cabiray waa laigu dirqiye yani naftacil markuu leeyahayna dee asalkeedaa sidaa noqonayay ee xarafkii la xadfay ayuu marka hadda ku daray yani waxaweye miisaankii marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen jawaabtiisu ictibaar bay saxiix ku noqon kartaa waa caalim lugawi ah oo baabkii sarfiga mid waxa weeye marka ku fiican ma ahayn isagoo culumtii qaarkood ku sheegan weliba carabiyada ayaa haddana culumtii carabiyada qaarkood aanu sidaas ku ahayn aanu sidaas ku ahayn asalku wuxuu yahay haddii xaraf laga xadfo mawsuunka wasnigana waa laga xadfaya wasnigana waa laga xadfaya waa yahay cilmiga xisaabta waa ku adkaaday wuxuu yidhi waxaad mooddaa haddii masale xisaaba aan is wax xisaabi inaan buur yani markaa isku kallifayo kalaad muddaa masaladii uu ku naqdinaayey markaa ninkii ishayeen sakhaawi oo ku yidhi waxay ku tusinaysaa dee keyta wa keyta insaayo saas maskaxdaadu tahay nooc balaadii ku suganta ya waa rag ishaya suuratu wuxuu ahaa baxar culum fara badan buu ku ahaa marka waxa weeye mid aad ugu horeeya hadday tahay culumta carabiyada iyo hadday tahay cilmiga tasriifka iyo hadday tahay waxa weeye marka cilmiga xadiiska khaasatan mutuunta iyo sida uu yaqaanay iyo culumta carabiyada kala duwan funuunta qaar baabuu sheegto uu yidhi adduunyada mid taqaana ma ogi tacaabiir adigu noocaasa u ka cabira marka adigu calaa kulli xaal haddii fanni funuunta ka mida ay shi ku adkaato balaado sheegi mayso ya waayo qofku ihtimaamkiisu geestu u bato ayaa maskaxdiisu u kobocdaa geesta aanu aad isugu taxallujinna waxaa laga yaabaa maskaxdiisa inaanay ka kobcin ile maskaxdu waxay qaadataa nooc tadarruba ah oo tababara ah. sida waxa weeye jidhka qofku hadduu marka waxa weeye geesaha qaarkood tababaro oo jidhkiisa ka mida oo culaysyada qaado oo mar walba uu sameeyo markaa jimicsi u sameeyo geestaas waa xoogoobaysa hadduu marka waxaweyan waxyaalaha culculus iyo biraha culculus had iyo jeer qaado subax kastaba muruqyadiisani waa xoog badanayaan yani markaa iyo gacmihiisu hadduu waxa weeye markaa jimicsiyada kala duwan sameeyo oo anwaacda jimicsigoo dhammaystiran wada sameeyana jirkiisu waa wada xoogoobaya waana wada adkaanaya adamanta maskaxduna waa saasoo kale hadduu qaybta xifdiga aad u kubciyo qofku oo qaybista wax qaybayo aad u farabadiyo mar walba xifdigu waa usii ziyaadaya waayo maskaxdii waxaweye geestaasaa tadarrubtay oo xooggeedu uu weynaanaya quwadeeda ay badanaysaa quwatuha haddaan maskaxdii la tababarinoo tadarub lagu samayna dee waxaweye halkii ka soo kici mayso waa jidhka aan waxba lagu qaban aan jimicsi loo samayn aan waxba lagu qaadin aan socod la samayn muruqyadu waa wada dabcayaan hadha waxay noqonayaan wax wada jiicsan ya ayay muruqyadiisu noqonayaan wuxuu sheegay shan shiikh uu yidhi shantaba looma furin cilmiga naxwaha kole anigu taraajimtooda ma baadhin laakiin waxa macruufa abu zakariya yaxya bnu yasiyaad alfara waa caalim min culamaai naxwi culammada reer kuufe ee naxwaha marka la sheegayana marka kisaa'i laga yimaado faraa baa lagu xujiyaa marka hariib weeye in lagu daro culammadii aan naxwaha loo firin in lagu daraa waa shay hariib ah haddii laga tegi waayo hadal baa laga soo naqliyey kelmad ku saabsan inuu yidhi amuutu wa fii nafsii min xataa shayun waxaan dhimanayaa anigoo erayga xataa la yidhaahdo naftayda wax kaga jiraan liannahaa tansib wa tarfacu wa takhfid khafdi bay isticmaalaan qolada markaa reer kufa waayo xataa mar waxbay rafcisaa marna waxbay nasbisaa marna waxbay jartaa wuxuu u jeedaa iyadu ma rafcisee marfuuc waa daba dhacaa oo mubtada inuu ka dambeeyo waa dhacdaa lakiin iyadu ma rafcin laakiin cibaarada markaysa markaa maadaama kuwa kale uu ku darayo ayuu iyadana ilxaaqiyey kaannaha tarfac ya oo dee xataadii ibtidaa'iyada ahayd mubtadada waa ka daba dhaca waayahay waana nasbisaa qolada reer kuufa waxay qabaan xataada lafteeda nasbinaysa laakiin basriintu waxay yidhahdeen an muqadara'a bacda xataa ayaa nasbinaysa majariyan calaa madhabihim waana khafdisaay waxbay jartaa marka maadaama saddexda camalba ay samayso rafcadii iyo nasbadii iyo khafdadii mid walba waxaan dhimanaya iyadoo naftayda wax kaga jiraan xataa waayo qaacidada la yaqaan baa maxay tahay waxaa la yaqaanaa xarafku hadduu markaa waxa weeye mukhtas noqdo haaliban waa camal falaa haddaanu mukhtas noqone oo aanu markaa noqon mid waxa weeye waxaa ku khaasoo ku gaara haddaanu noqonna haaliban ma camal falo marka nafteyda waxaa kaga jira waxay ka cabiraan culamada qaarkood waa xirbaau lugati alcarabiya xataa waa jirjiroorihii luqada carbeed ayay ka cabbiraan calaa kulli xaal culammadan hadda uu sheegay naxwaha waa yaqaaneen qaarkood kutubaha markay qorayaan hadalladoodu waxay ahaayeen hadallo aad u cajiiba sida abu xamid alghazali yacni eh, kutubta uu qoray siyaaqada hadalkiisa iyo farsamada sida u cabbiraayo hadalkiisa iyo farshaxanimadiisa iyo cibaaraadkiisu siday daqiiqa u yihiin siday waxa weeye markaa laxni uga maran yihiin oo u ciraaban yihiin sida waxa weeye marka ay u yihiin muc ay u yihiin waxay ahayd si la yaab badan naxwaha marka laga hadlayana waa laba markaa mid weeye naxwaha midna waa tabaxur qofku uu ku baxaroobo oo dee uu ku yahay bad midna waxa weeye waa qadar alxaaja qofku inuu ka yaqaano oo dee uu marka cawaamishii ku fahmaayo iyo macmuulaadkii ku fahmaayo ku garanayo hadal walba icraabtiisa ku garanaayo hadalkii icraabanna ku hadli karo haddii loo jeedo kumay tabaxurin waa dhici kartaa laakiin waxa weye naxway ka madhnaayeen fiiha kharaaba ashekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa qofku inaanu naxwo garanayn ee waxba yeeli mayso hadduu marka waxa weeye fiqigii doonaayo oo waxbayna yeeli mayso hadal fasiix haddaynu ku hadli weyno ama naxwo aynaan garnayn naxwada qofka hadduu eber ka yahay dee fiqigana maga fahmi karaba wadaad baa cibaaradan loo sheegay adaada naxwaha ku sheegan ka mid a cibaarada ibnu cuthaymiin uu yidhi qofkii waxba yeeli mayso naxwo inaan u garanayn hadduu fiqi doonaayo markaasu anigu waxaaban islahaa haddaanu naxwo garanayn fiqina maba garan karabe fiqina maba garan karabe dee hadduu cala kulli xaal eber ka yahay siduu u fahmaa fiqii waaba adagtiba laakiin hadduu qadar eh, naxwii ka mida garanaayo laakiin aanu ku baacdheerayn waa dhici karta fiqigi inu karto waa suroobi karta wallah looga aqoon bato fiqiga laftiisa eh, wuxuu soo noqlinayaa qiso kollay ay dadku sheegi jireen ayuu odhanayaa sheekhaygii sacdi ayaa ii sheegay oo ku saabsan imaamkii reer kuufe ee kisaa'i la odhan jiray in waagii hore cilmiga naxwo ku adkaaday dabeedna maalin maalmaha ka mid wuxuu arkay buui quraanjo yani cunto yaro weyn oo miisaan le qaadays iyada ku culus markaasaa way qaaddaa buu yidhi markaasa istaha meel la kor markaysaa gidaarkii sidaa ula kor ayay raacday haddana markaas soo dhacdaa ma dayse waa ku celisaa waa ku celisaa waa ku celisaa siday ugu celinaysa isaguna u daawanayey markii dambe kala dhacda waa sidaas quraanjadu way sabir badan tahay ya waxa ay doonayso inay marka waxa weeye ay ayna ka teginoo dayn bay isku daydaan ilaa ay la imanayso oo wixi u hirgelayaan halkiibu wuxuu yidhi baa la yidhi quraanjadaasiba waa u adkaysato waa u sabirtay ilaa ay meeshay doonaysay gaadhaye anna waa inaan u sabraa oo isku taxallujiyaa oo daa'imaayo joogteeya barashada cilmiga naxwaha sidii buu daedna isugu taxallujiyey ilaa uu ka bartay uu noqday imaama ahli kuufa reer kuufa imaamkoodii naxwaha imaamka ugu ahaa ilaa uu noqday akhliq bidi sabri an yaxdaa bixaajatihi wa mudmin ilqarci lilabwaabi an yalija wuxuu yidhi fayaa ayuha aalibu dacif aragbata wafzac ila allahi fi dducaa'i wallujuu'i ilayhi walinkisaari bayna yadayk ardayahow daacif aragbata doonista iyo rajada weyney oo labanlaab wafzac ila allah xagga allah u argagax fi ducaa'i baryadaada allah baryayso ugu argagax iyo wallujuu ilayhi irkadkad xaggiisa u irkanaysa u ciirsanayso iyo walinkisaari bayna yaday iyo yacni aad markaa ilaahay hortiisa aad markaa eh, aad ku tawaaducayso isku dullaynayso yani isjabinayso naftaasi wax jaban oo kale ka dhigayso oo daciif ah yacni markaa aad la imanayso tadarucii iyo isdullayntii aad la imanayso inkisaarku ah weyaan waa isdulliyntaas wey wa kaana shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llahu kasiira ma yaquulu fii ducaa'ih wuxuu ahaan jiray shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ahaa kasiiran wakhti fara badan maa yaquulu intuu yidhaahdo fii ducaa'ihi baryadiisa oo allah baryaayo ku yidhaahdo ayaa badnayd ida stacsaa calayhi hadduu ku adkaado tafsiiru aayatin min kitaabi illaahi tacaala aayad tafsiirkeed qur'aanka ka midi hadday ku allaahumma ya mucallima aadama wa ibraahiim allaahumma ilaahayow yaa allah yaa mucallima aadama wa ibraahiim aadam yo ibraahiimba kii waxbarayow callimnii ibar wa yaa mufahima sulaymaana fahimnii kii sulaymaan fahansiiyow ana i fahansiiye fafahamnaaha sulaymaan wa callama aadama alasmaa marka wuxuu ku tawasulaayey yacni ficilka ilaahay inuu ilaahay baray nebiyadaa wax baray nebi sulaymaan fahansiiyey buu ilaahay ku baryey fayajidu alfatxa fii dalik wuxuu helayey furista loo furaayuu helayey marka baryada allah la baryaayo waa in aad loogu dadaalaa baryadiisa la badiyaa oo ilaahay aad iyo aad loo baryaa inuu cilmigii kuu furo inuu cilmigii kuu sahlo inuu ku waafajiyo kadibna marka waxa weeye cilmiga wax ka mida ilaahay kuu furo waa inaad ku shukri naqdaa lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ya yani ilahay waa inaad u shukridaan waayo cidda u shukri naqda ilaahay wuxuu u ballanqaaday ziyaado inuu u kordhinaayo taasna waxaa ka imanaysa inta hore inuu u sugo in dambena inuu ugu daro ayaa ka imanaysa halkan ibnu cusaymiin wuxuu kaga hadlay sharaxa anwaacda tawasulka iyo siday u qaybsamaan iyo inuu tawasul ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa lagu tawasulaayo oo mar asmaada ilaahay baa allah lagu baryaa walilaahi alasmaau alxusna fadcuuhu biha mar sifaatkiisa ilaahay lagu baryaa allaahumma inii astakhiruka bicilmika wa biqudratik oo sifaatkii ilaahay sifatulcilmi sifatu baa ilaahay lagu baryaya mar afcaasha ilaahay baa allah lagu baryayaa ficilada ilaahay ayaa allah lagu baryaya oo ilahay baa ficilkiisii lagu baryaya mar waxaa lagu baryayaa xaaladda qofku ku sugan yahay buu allah ku baryaa xaaladiisii uu ku sugan yahay ayuu ku baryaa tawasul bixaali ilcabdi waxaa ka mid a ah, rabbi innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir waa xaaladiisuu ku tawasulaya dacfiga iyo waxa uu ku sugan yahay iyo baahida buu ilaahay ku baryaya ya rabbi innii wahana alcadma minii washtacala alra'su shayban adda maarata waa xaaladdii allah lagu barya wuxuu sheegayaa dacfigiisa iyo taagdarradiisa iyo xaaladdu ku sugan yahay bixaali ilcabdi baa uu ku tawasulaya addoonku mar wuxuu ku tawasulayaa camalkiisa saalixa ah ayuu ku tawasulaya rabbana inana samicna munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaamanna rabbana fakfir lana dunuubana iimaankoodii bay ilaahay ku baryayaan waa tawasul bilcamali asaalix noocaas wey camalkii saalix oo allah lagu baryi masale istidraad uu keenayna waa jiraayo yani waxa weeye salliga allahuma salli cala muxamadin wacala aali muxamed kama sallayta cala ibraahiim sheekhu wuxuu doortaa ibnu cuthaymiin inuu kaafkaasi yahay litacliil marka waa ficilkiisii oo ilaahay lagu baryayo ficilullah oo kaafka dee tashbiih baa u haaliba laakiin macaani kale loo isticmaalaa tacliil baa ka mid a ah. shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin waradd yani kaafkii waxa loo isticmaalo waxaa ka mid a ah tacliil litukabbiru allaha cala ma hadaakum ay lihidaayatihi lakum fadkuru allaha kama callamakum yani ay litacliimihi barista oo allah idin baray eh, aawadeed allah u xusa wejigan adigu calaa kulli xaal waa weji culammada ay sheegeen oo culamaa hore uga horraysay oo markay ka hadlayaan culammadu xaafid ibnu xajar baa eh, salliga uu ka hadlaayo maxaa tashbiiha dee waxaa la yaqaanay mushabbahu bihigu inuu ka xoog badan yahay mushabbah waxaa la yskaga shabbaha waa sida qaalibka ah oo mushabbahu bihigu inuu markaa noqdo afdala min almushabbah waxaa la yskaga shabbahaayo inuu kaga mudan yahay oo kaga xeel dheer yahay ayaa haalib ahay fulaanun ka shamsi fi lwadaa'ati marka leeyahay hebel wuxuu la mid yahay qoraxda xagga caddaantu kala mid yahay caddaantu kee ku badan yahay ma qoraxdu ku badan yahay mise hebel may qoraxdu ku badan yahay kal qamari marka la yidhahda dee qamarkuu ku badan yahy haddama aragta fulaanu kal asadi fi shajaacati shajaacadu kay ku sii xoog badan tahay ma hebel mise libaax ma libaax marka mushabbahu inuu afdal kaga noqdo oo kaga miisaan bato waxa laga shabbahayo baa haaliba macarri waa odhan jiray dalamnaaki fii tashbiihi sudkayki bilmiski wa qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yaxki waanu ku dulminnay markaanu waxa weeyaan fooddaadu waxay ka dhigan tahay ya miskii oo kalead mooddaa dee adiga markaa foddaadaaba ka cajiibsan qaacidada tashbiihuna waxay tahay shayga uu shabahayo inuu markaa anqas ka yahay oo ka nuqsaanta ka xigay marka waxay yidhahdeen maadaama allahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed nebi muxamed ka fadli badan yahay nebiyada kale kamaa sallayta calaa ibraahiim mushabbahu bihiga maxaa looga dhigay salliga uu ilaahay ku salliyey ibraahiim lianna muxamadan afdalu minhu taasoo dabeed markaa waxay noqotay mas'alo ay culammadu ku dheeraadaan oo ay aqwaal badan ka yeeshaan waxaa jira calaa kulli xaal shay laha tashbiih maqluubna waa jiraan afaman yakhluqu kaman laa yakhluq tashbiih maqluub wax la yidhaha jira laakiin markaa lafteeda nugtaa keensatay yidhahdeen oo waxaa laga tilmaamaya dee mushrikiintu inay ku talax tageen waxaan markaa eh, ay caabudayeen inay aad ugu talax tageen marka culamada qaarkood de wejiyo kale yidhahdaana waxay yidhahaan majmuuca nebiyada marka laysu geeyo ibraahim iyo aalkiisa nebiyada ku sugan oo dhan oo nebi muxamedna ka mid yahay salligii u xasilay salli la mida in loo xasiliyo la siiyo nebi maxamed baa loogu ducaynaya waa jawaab qawi a ah wey waa jawaab qawi a ah. aqwaal kalena waa jirtaa qowlkan tacliilka marka culamada qaarkood baa maray ibnu cusaymiinna waa doortay xaafid ibnu xajar wuu sheegaya tacliilkana qodobka labiyo labaatanaad waxaa ka mida ah alamaanat alcilmiya ammaanada cilmiga loo nisbeeyey yajibu calaa aalib alcilmi faa'iqu taxalli bilamaanati alcilmiya waxaa ku waajiba ka cilmiga doonaaya faa'iqu taxalli isqurxinta sarraysa ayaa waajib ku ah isqurxin sarraysa inuu isku qurxiyo bilamaanati alcilmiya ammaanada cilmiga loo nisbeeyey oo cilmigii uu ku noqdo amiin mid ammaano u saaxiiba fi alabi waltaxamuli walcamali walbalaaqi walahdaar uu ammiin ku noqonayo ammaano ku yeelanayo doonista uu cilmiga doonaayo iyo qaadista cilmiga uu qaadayo xambaarayo iyo camalka uu cilmiga ku camalfalayo ammaano ku yeelanayo iyo balaaqa uu dadka gaarsiinaayo iyo waladaa'i gudista uu cilmiga dadka u gudayo balaaq iyo adaag waa isla halkiye inuu markaa waxa weeye ammaano ku yeelanayo oo intaa mid walba si daacada ah, yacni markaa u ula imanayo khiyaano ka maran ya oo sulum sulum ka maran fa ina falaaxa alummati fii salaaxi acmaaliha waayo liibaanta ummaddu waxay ku sugan tahay camalladeedu inay hagaagaan oo wanaagsanaadaan wa salaaxa acmaaliha camalladeedu inay wanaagsanaadaanna fii sixati culuumiha waxay ku sugan tahay cilmiyadeedu inay saxiix noqdaan oo ay qumanaadaan wa sixata culuumiha cilmiyadeedu inay saxiix noqdaan oo qumanaadaanna waxay ku sugan tahay fii an yakuuna rijaaluha umanaa inay noqdaan ragga culumta u ehelka ah ee xambaarsani umana a qaar aamina inay noqdaan ammaano u saaxiiba ay aamin ku yihiin fiimaa yarwuuna waxay soo warinayaan aw yasifuuna ama waxay sheegayaan mid walba ay ku noqdaan umana qaar ammaano u saaxiiba oo amiiniya ammaano leh faman taxadasa fi lcilmi bigayri amaana ku kastoo cilmiga kaga warrama ammaano la'aan xaaluu ammaano ka maran yahay cilmigii wax ka sheega oo cilmigii sheegsheega faqad masa alcilma biqurxatin cilmiga wuxuu ku taabto haleeshiiyey dhaawac ya boog buu haleeshiiyey wa wadaca fii sabiili falaaxi lummati xajara casrah wuxuuna dhigay fii sabiili falaaxi lummati ummadda liibaanteeda waddadeedii wuxuu dhigay xajara casratin turunturo dhagaxeed buu dhigay waddadii ummaddu ay u mari lahayd kamaalkii cilmiga ay u mari lahayd ayuu markaa dhagxan lagu turunturoonayo dhigay ya laa takhlu altawaa'if almuntamiyatu ila alculuumi min ashkhaas kama madhnaanayso altawaa'ifu kooxaha almuntamiyatu u abtirsanaysa ee u nisbo sheeganaysa ila alculuumi cilmiyada min ashkhaasin shakhsiya kama madhna laa yatlubuuna alcilma cilmiga aan u doonayn liyataxallow biasna fadiila si ay isugu qurxiyaan fadiilatii ugu sarraysay si ay isugu qurxiyaan yani asanaagu waa koraynta weeye asana bisiin aw liyanfacu nnaasa bima carafuu min xikma ama aan u doonayn cilmiga si ay u anfacaan dadka ay ugu anfacaan bimaa carafuu waxay garteen oo min xikmatin xikmada wa amhaalu haaulaai laa tajidu alamanata fii nufuusihim mustaqaran kuwaasoo kale laa tajidu ma helaysid alamaanata ammaanada heli maysid fii nufuusihim nafahooda ka heli maysid nafahooda gudaheeda kama helaysid mustaqaran ay istiqraaran sugnaansho ay ku sugnaanayso heli maysid ammaanadu naftooda kuma sugnaan waa ka marantaha falaa yataxarajuuna an yabuu maa lam yasmacuu ma dhibsanayaanoo kuma adkaa inay soo weriyaan waxaynay maqal an yabuu maa lam yasmacuu aw yasifu ama inay sheegaan ma dhibsanayaan maa lam yaclamu waxayna garanayn inay sheegaanna dhibsan maayaanoo kuma adka oo waxayna garanayn inay iska sheegaanna way awoodi karaan waxayna maqal inay weriyaanna waa kari karaan oo beenta waa iska sheegi karaan wa haada maa kaana kanna waa kii ahaaday yadcu kii ugu yeedhaayay jahaabidata ahlilcilmi ahlulcilmiga kuwooda nuqaadda ah jihbid waa caalimka naaqidka baa la yidhahdaa yacni markaa awoodaya inuu markaa waxa weeyaan kala garto ka waxa weeye wanaagsan ee qumman iyo ka kale oo sida lacagta markaa sayrafigu u kala guro oo foojarigeeda iyo markaa kuweeda dhabtee xaqiiqiga ah uu kala saari karo assayrafi waa ninkaas sariflaha ah ee lacagta yaqaana marka foojari loo keeno sidaa markuu arko oo saa u taabto ayuu odhanayaa haada bahraj kani waa falso waa foojari kanna wuxuu odhanayaa waxa weeye waa mid eh, saxiix oo dhab ah marka culammada jahaabidaduna waa saas si leeh waa culammada nuqaad ah ee axaadiistii kala shaandhayn karta ee ruwaaddii markaa kuwa markaa siqaadda iyo kuwan siqaadda ahayn kala garan karta axaadiista kuwa cilladale iyo kuwan cillada lahayn kala xuli karta ma kaana yadcuu waa kii ugu yeedhaayey jahabidata ahlilcilmi ahlulcilmiga kuwooda nuqaadda ah iyagu markaa kala xuli kare kala shaandayn kara ilaa naqdi rijaal inay ragga naqdiyaan ay yidhahdaan kani waa sayi lxifdi kani waa sidan kani waa kadaab kani waa markaa waa waah kani laa shay iyo wa tamyiizi man yusrifu fi lqowl iyo kii inuu sooco ugu yeedhaya yusrifu ku faraya oo ku israafaya fi lqowli odhaahda miman yasuuquhu wuxuu ka soocayaa miman yasuuquhu ka markaa hadalka dhalaalinaya calaa qadri maa yaclamu qadarka intuu garanaayo bes u dhalaalinaya aan ka badinayn biduuni ziyaada wala nuqsaan xataa asbaxa tulaabu lcilmi cala basiiratin min qiimati maa yaqra'uunah ilaa ay noqdeen kuwa cilmiga doonaya raadinaya calaa basiiratin aqoon inay kaga sugnaadaan min qiimati maa kii qiimihiisa yaqra'uunahu ay akhrinayaan waxay akhrinayaan qiimaheedii ay garanayaan falaa takhfaa calayhim mansilatuhu kama qarsoomayso shakhsigaa maqaamkiisu ka qarsoomi maayo min alqaci bisidqihi inuu rubnimadiisa gooyo oo qaciyo aw kadibihi ama beentiisa qaciyo gooyo aw rujxaani axadihima cala alaakhar ama labada midkood ka kale inay ka miisaan badato inuu run sheegaayo inuu been sheegayo labada midkood inay miisaan badato yani kama qarsoomayso mansiladiisii oo ah min alqaci bisidqi marka rujxaan qacigay ku cadfanta oo dadka qaarkood waxay garanayaan inuu run sheegayaa maqtuuc u noqonayso ya ay goynayaan ay ka shakinayaan dadka qaarna inay been sheegayaan bay qacinayaan oo goynayaan dadka qaarkoodna waxay mansilada ku aqoonsanayaan in waxa weeye labada mid miisaan badan tahay ama runta ama beenta aw ixtimaalihimaa calaa sawa afartaa kuu noqonayo in runnimadiisa la qacinayo iyo in beentiisa la qacinayo iyo in labada midkoodka kale ka raajaxsan tahay oo laba nooc kulansanaysa marna runtii baa raajaxsan oo miisaan badan marna beentii baa miisaan badan marka laba suuraa kaa ku hoos jira afar bay markaa noqonaysa laakiin xagga cadadka saddex bay ka tahay aw ixtimaalihimaa cala sawa ama si isku mida ah inay labadaba u aqbasho oo noocii shakiga aanay ah kala miisaan badnayn isla ekaato yuu run sheegaya mise waa been sheegaya waa isla egtahay ma kala miisaan badnaan idan lama ictimaadi karo wuxuu sheikhu ka hadlay qodobkan ammaanada waxa la yidhahdo ka hadlay ammaanaduna waa shay cadiim oo weyn weeye ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanati ilaa ahliha ammaanadii in la ilaaliyo waa la amray laa iimaana liman laa ammaanata lah iimaan male kaan ammaano lahayn iimaankii kaamilka ahaa ayaa la nafinaya kamaalahu lwaajib kamaalkiisii waajibka ahaa baa la nafinaya waxaa laga tilmaamaya waa naaqis liimaan iimaankiisaa naaqisa loo jeeda walow asalkii iimaankuba ha u sugnaadaba marka cilmigii in ammaano lagula yimaado iyadoo shay kastaba ammaanadii laga rabo baa cilmigana si gaara ah waxaa la rabaa in ammaano lagula yimaado ammaano lagu xambaaro ammaano marka waxa lagu guto ammaano loogu camal faro cilmigaan wax khiyaana lagula iman waxa dadka loo sheegayaana ay noqdaan yacni cilmigii in laga run sheegaayo oo dhab laga sheegaayo si ammaano leh loo naqlinayo ziyaadiyo nuqsaanaan lagu darayn wixii aan la garanayn laga gaabsanayo wixii la garanayo la sheegaayo shay cilmiga ka mida ah, aan la qarinayn marka wax la soo naqlinaayo biammaana lagu soo naqliyo xataa qofku hadduu markaa waxaway ku khilaafsan yahay waa inaad biammaana hadalkiisa ku soo naqlisaa inaad batri ku samayso aad markaa waxa weeye muraadkiisii wax caddaynaya ka goyso oo khilaaf almaqsuud laga fahmaayo siduu ahaa si aan ahayn de waa shay marka waxa madmuum ah, waxun wey batru nusuus iyo batru aqwaal alculamaa midna markaa lama rabo haddii waxa weeye ashyaada qaarkood qeydka laga reebo macno faasidaa ka imanaya midbaa wuxuu ihi maa qaala rabbuka waylu lilulaa sakiruu wa qaala weylun lilmusalliina waxaa kaloo loo soo naqliyaa bal qaala rabbuka weylun lilmusalliina wuxu uhi rabbigaa ma odhan rabbigaa ma odhan yacnii kuwii sakhraamay baa halaag u sugnaaday wa qaala weylun lilmusalliina wuxuu kuu moodsiinayaa kaannahu in salaadii la diidayo dee qaydkii la socdaana laga reebay aladiina hum can salaatihim saahuun marka batri in lagu sameeya waxay noqonaysaa mid waxa weeye markaa khalday noqonaysa aladiina hum can salaatihim saahuun kuwaasoo salaaddoodii ka sahwinayey oo bimacnaa salaadda wakhtigeedii ka bixinay wakhtigii bay ka saarayaan waata laga soo naqliya bacdu salaf inay yidhaahdeen alxamdu lilahi aladii qaala aladiina hum can salaatihim saahuun walam yaqul aladiina hum fii salaatihim saahuun ma had le ilaaha yidhi aladiina hum can salaatihim saahuun aan odhan aladiina hum fii salaatihim saahuun aan odhan alladiina hum fii salaatihim saahuun haddii la odhan lahaa dee sahwiga salaadda dhexdeeda inaga dhacaya in laynagu dhaleecaynayo oo cuquuba ka iman karto ayaa markaa laga qaadan lahaa marka batn in lagu sameeyo oo hadalkii la kala gooyo si loo fahmaayo khilaafa maqsuudi sidii looga jeeday si aan ahayn loo fahmaayo marka qaydkii laga reebo waxay noqonaysaa macno dee faasiday noqonaysa cidda batriga samaysayna waxay noqonaysaa cid markaa xon xumaan la timi ayay noqonaysa xataa qofka la radinaayo waa in markaa biamaana hadalkiisa loo soo noqdiya oo waxaanu odhan waa in laga yidhahdaa dee ma bannaana wuxuu u jeedo hadalkiisa quyuudda uu raaciyey ku caddaynayeyna inta laga reebo si loo qaadanayo si aanu u jeedin oo la garanayo sida inaanu u jeedin inta laga reebo wixii caddaynayey dee in loo soo naqliya waxay noqonaysaa arrin qalada arrin qaladay noqonaysaa walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu nacaybka cid la necab yahay inuu qofka ku xambaaro ma aha inuu caddaalad samayn waayo cadligu waxa weeye waa waajib hadduu xataa qofku markaa uu radinaayo dee cid markaa waxa bidcoole ah inuu been ka sheegaa uma bannaano wuxuu yidhahdaa shekhulislaam ibnu taymiya alkadibu xaraamun walow calaa kaafirin beentu waa xaaraan buu yidhahdaa kul gaal laga sheegaya xataa waa xaaraan oo gaalka inaad been ka sheegta dee ma bannaano oo waxaanu odhan aad ka tidhaahda aad tidhahda saasuu yidhi isagaan odhan dee waa xaaraana ma bannaano marka ammaana loo baahan yahay cilmigii in biammaana lagu xambaaro lagu qaado ammaanana loogu camal camalfalo daahirkaiyo baatinka aanu iskhilaafin kolley taas masaladana dib uu ka keeni doonaa uu ku soo noqon doonaa ammaanana lagu gudbiyo si ammaano lehna loo gudbiyo ayaa la rabaa oo daliilka la raaco daliilka la raaco yacani markaad masale doonayso waxaan xujo ahayn oo aan daliil ahayn oo dadka daliil moodsinayso waa inaad u daliishan ammaanadii bay ka hor imanaysa masalo kale xadiis baad waxaad ogtahay inuu daciif yahay markaasaa tii masalada waxaaba dee igu daliila xadiis baa jirabadee oo xadiiska caynkaa caynkaasa igu daliilba maslada waxaad og tahay ina xadiiskani inaanu eh, xujo ahayn oo daciif yahay ama waxa weeye shay aad u qabto xujo inaanu ahayn ayaa dadkii waxaad ugu sawiraysaa inuu xujo yahay si aad qowlkaaga ugu hirgeliso waxay ka hor imanaysaa ammaanadii waa ikhlaal biamaana ikhlaal bilamaana wax xuja ku jirto waa inaad u xujaysanaysaa waxaan xuja ku jirin waa inaad u xujaysanayn taasina waxay noqonaysaa ka soo baxaysaa ammaanada lafteeda ayay ka imanaysaa halkaa haynagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk